ama ziyaarau shirkiyatu ziyaarada shirkiga loo nisbeeyey miyaa fahiya alatii waa tii waqaca saaxibuhaa saaxibkeed uu ku dhacay fii nawcin nooc uu ku dhacay min anwaaci shirki billaah noocyada markaysaga yani ilahay in loo shariig yeelo kamida oo ku dhacay noocyada shirkiga waa sida markaysaga ilahay cidaan ahayn in la baryo wadabxi lahum aw idabxi lahum ama gawraca loo gowraco ilaahay cid aan ahayn aw innadri lahum ama nadarka loo nadro ilaahay cid aan ahayn aw alistigaasati bihim ama in la gargaar weydiisto ilaahay cid aan ahayn oo xabaalaha cidda ku aasan iyo la gargaar weydiisto aw alisticaanati bihim ama in la kaalmo weydiisto yani ay ku dhacday aw alisticaadati bihim ama in la magangel weydiisto ay ku dhacday ashyaada noocaasee shirkiyaadka hadday ku xasishana waxaa la yidhahdaa ziyaara shirkiya ayaa la yidhahdaa xukmu man jacala almaqaabira uruqa wamalaaciba wamawaaqifa lisayaaraat xukmu man kani waa xukunka kii jacala almaqaabira xabaalaha ka yeelay uruqan wadooyin ka yeelay wamalaaciba iyo meelo lagu ciyaaro ka yeelay wamawaaqifa iyo meelo markaysa waxaan yani eh, la joojiye ka yeelay oo lisayaaraat meele la joogsado markaysaga ka yeelay oo lisayaaraati gawaadhida u cidda xabaalaha ku tumata ee waddooyin ka dhigata ama meelo lagu ciyaaro ka dhigata ama meelo gawaadhida markaysaa markaa lagu kireeyo ama la joojiye ka dhigata xukunkeeda caddaynta la caddaynaayo u baabiyahay su'aalun hal yajuuzu ma bannaan yahay jaclu lmaqaabiri xabaalaha in laga yeelo turuqan waddooyin wa mawaaqifa iyo meelo markaysa la joogsado lisayaaraati gawaadhida u sugan wa binaau dakaakiini calayha ma bannaan yahay in dukaamo laga dul dhiso calayhaa xabaalaha korkooda wagayru dalika iyo taa waxyaala aan ahayn min anwaaci alihaana ka mida waxyaalaha noocyada markaysagaa dullaynta ka mida ma bannaan tahay waljawaabu wallahu lmuwafiqu lisawaabi jawaabtu waxay tahay ilaahay baa sawaabka wax waafajiya sida saxane ana alictidaaa wاظulma xaraamun xadgudubka iyo wاظulma dulmigu xaraamun xaaraan weeye sawaaءn kaana waxa isku mida ahaaya cidda la dulmiyaya ama lagu xadgudbaya cala alaxyaa'i kuwa nool ahaaya aw cala alamwaati ama kuwa dhintay yani markaa cidda la dulmiyaya ama lagu xadgudbaya ahaataya yani fari ma kala leh cid in lagu xadgudbo ama la dulmiya ma banaana bal inahu cala alamwaati ashaddu xurmatan ka soo guurtaasee xadgudubka ama dulmigu dadka dhintay in lagu xadgudbo ama la dulmiyaa ashaddu isagaa daraansho badan xurmatan xagga xaaraannimada lihada alxadiidi nabawiy shariif wuxuu u daraansho badan yahay xadiidka nebiga loo nisbeeyey sala allahu alayh wasalam aawadii ee ashariifkii sharafta leh can abi hurayraa radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey laa rallia ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wala alih wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi an yajlisa axadukum inuu midkiin ku fadhiisto calaa jamratin dhuxudh uu ku fadhiisto fatuxriqa ay gubto hiyaabahu dharkiisa oo fatakhlusa ay soo gaadho oo u dusto ilaa jildihi haraggiisa ay soo gaadho usoo distaa khayru lahu waxay uga khayr badan tahay min an yajlisa calaa qabrin inuu xabaal ku dul fadhiisto way u dhaantaa akhrajahu muslimun muslim baa xadiidka soo saaray fi ljana'is kitaab aljana'is oo saxiixa ka mida ku soo saaray marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa xabaalaha in lagu dul fadhiistaa inaanay bannaanayn dhuxul daba oo nool oo qofku ku fadhiisto oo maradii intay ka gubto dabeedna jidhkii kulku soo gaadho ayaa u dhaanta inuu xabaal ku dul fadhiisto waa la garanayaa dhuxul nool markaa fadhiga lagu fadhiistaa dhibta ay leedahay haddana waxaa laynoo tilmaamayaa dhibaato ha lahaatee xabaal inuu ku fadhiisto waa u dhaanta halkaa waxaad ka garanaysaa inay xaaraan tahay xabaalaha in lagu dul fadhiistaa haddii fadhiga caynkaa yahay dul socodka lagu dul soconayo waa la mid seexadka lagu dul seexanayo waa la mid fadhigan waxaa looga jeedaa fadhi oo dhan marka xaruusha waa in la ikraamaa la sharfaa oo laga baydhaa culamada qaarkood halkay yidhaahdeen fadhiga waxaanu ku xambaarana in looga jeedo xaaje gudadka qofku inuu u dul fadhiisto oo ku dul saxaroodo ama ku dul kaajo yani sax maaha tafsiirkaas waa qalad sababku waxay tahay fadhi oo dhan baa la diidayaa laakiin xaaja gudad hadduu u dul fadhiistana waa ka sii daran tahay waayo ihaanaynta iyo dullaynta de ayay kaga sii daran tahay in la dhisto markaysa markaa waxaan guryo laga dhigtaana iyaduna wax xaaraana ma banaana ma banaana dhismaha laga dul dhisayna waxaa waajiba in la dumiyo ayaa waajiba qofkii hadduu intuu dhisto dabeedna hadhow kireeyo xoolaha xataa uu ka qaadanaya waa xaaraan in alla inta gurigaasi ka dullisan dhisan yahayna dembi baa uga soconaya xataa hadduu dhinto oo tafiirtiisi ay kala dhaxasho in alla inta gurigaasi ka dullisan yahay dembigii waa u soconaya saas aawadee waajibku waxay tahay in la dumiyo waxa laga dul dhisay waxaa soo arooray xadiis imaam axmed oo soo wariyey min xadiisi camr bni xasm nabigu salى اllahu alayh wasalam inuu arkay rajula muttaki'an calى qabrin inuu nebigu arkay salى اllahu alayh wasalam nin xabaal ku dangiiga oo uu ku yidhi nebigu salى اllahu alيyه wasalam laa tu'di saaxiba alqabr ha dhibin ruuxa xabaashan u saaxiibkee ku aasan ha dhibin xadiiskuna waa صaxiix imaam axmed baa soo wariyey marka dangiiga lagu dul dangiigsadaa inay xaaraan tahay oo iida iyo dhibis la dhibaayo ruuxii aasnaa ay tahay ayaa xadiisku tilmaamaya marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye fadhi oo dhan la diidaayo qultu alayhi falaa yajuusu limuslimin sidaa marka lagu socdo ama sida u fahanto falaa yajuusu uma banaano limuslimin ruux muslima oo yuminu billahi ilaahay rumaynaaya walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada a rumaynaaya an yu'diya akhaahu muslim inuu dhibo walaalkiisa muslimkaa inuu dhibaa uma banaano xayan kaana aw mayta qofkaa muslimkii ha ahaado mid nool ama ha ahaado mid dhintay an yu'diya akhaahu lmuslima xayan kaana aw mayta uma bannaano qofka muslimka ilaahay ee maalinta qiyaame rumaynaaya inuu walaalkiisa muslimkaa ah dhibo ha ahaado walaalkiisa muslimka ahi mid nool ha ahaado mid nool ahaayaya ama mid dhintay ahaayaya inuu dhibaa uma banaano wa cala dawlati xukuumadda waxa saaranoo waajib ku ah an tamnaca addalamata inay u diiddo kuwa wax dulmiyaaya aladiina kuwaasoo yatakhiduuna ka yeelanaya almaqaabira xabaalaha turuqan waddooyin ka dhiganaaya wa aswaaqan iyo suuqya ka dhiganaaya wa majaalisa iyo meelo la fadhiisto ka dhiganayo calayha yattaki'uun korkeeda ay ku dangiigsadaan kuwa sidaa ka dhiganaya inay gacanta ka qabto ka qabato u diiddo ayaa saaran oo xukuumadda waajib ku ah waayo sultadiiyo awooddiyadaa haysa wa cala alculamaa'i bayaanu alxaqi aladii calayhim culammadana waxaa saaran xaqa ku waajibkaa inay caddeeyaan inay caddeeyaan baa waajib ku ah wallahu lmuwafiq waatuu rasuulku yihi sal allahu alيyه wasalam man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika aضcafu اliiman xadiiska muslim صaxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi saciid waxaa rasuulku yihi sal allahu alيyه wasalam ku kastoo idinka idinka midoo arkaa shay munkar oo shareecadu diiday gacanta ha ku dooriyo ama ha ku bedelo hadduu keri kari waayo gacanta inuu ku dooriyo afka ha ka bedelo ha ku dooriyo hadduu keri kari waayona qalbiga ha ka naco marka ciddii awood u leh waxaa waajib ku ah inay waxa weeye munkarkaa wax ka qabato cidba siday u awoodi karto ciddii af ka bedeli kartaa inay afka wax kaga qabato ciddii gacan wax kaga bedeli kartaana gacan inay wax kaga qabato laakiin haaliban cidda gacan wax kaga qaban kartaa waxay tahay waa cidda sulطada iyo awoodda iyo xukunka haysa waayo dee afraaddii waxaa dhici karta wakhtiyada qaar in fitan uu ka yimaado laakiin hadday dhici karto iyadaan fitna ka imanaynin inay gacantii markaa waxba laga qaban karo kii xumaanta samaynaayey waxa weeye waxay noqonaysaa gacan in lagaga bedelo falyuayirhu biyadiina macnaheedu ma aha inay musaawi la tahay ha la dagaalamo inay la macno tahay maaha waatuu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi atayiir bilyad gacanta in lagu bedelaa eh, ma aha markaisaga macnihiisu seef baa lagu bedelayaa maaha seef baa lagu bedelayaa ma aha bacdu mashaayikh markay moodeen gacan in shayga lagu dooriyo iyo seeftu inay isku xidhan tahay dagaalku bay waxay yidhaahdeen gacanku doorintu waxay ku gaar tahay xukuumaadka laakiin sawaabka ama sida saxani waxay tahay inaynay xukuumadda ku gaar ahayn yacni wax lagu beddelaa oo noocyada gacan ku-beddelka waxa ku saabsan cidaan xukuumadda ahaynba waa samayn kartaa laakiin waa in dagaal iyo markaysaga mafsada aynay ka imanayn saas aawadeed imaam axmed ibnu xambal markii la weydiiyey wuxuu yidhi yani marka waa atagyir bilyad laysa bisayf macnaha mar walba loogama jeedo seef baa lagu bedelayaa waayo labada carruure islaynaysa inaad kala dhufato kala qabataa waa munkarkii aad gacanta ku bedeshay dee seefna uma baahno seefna uma baahno shaygii munkarkaa ruuxa inaad ka qaaddo ama gacanta ka qabataa yadaan wax dagaali aanu imanin gacan baad ku bedeshay dee waxaway dagaalla kama iman marka almuhim yani xabaalaha in marka waxa weeye wax laga duldhisaa ama lagu tuntaa ama meelo lagala fadhiista laga dhigtaa ama lagu dul ciyaaraa ama gawaadhida la dul mariyaa midnaba ma banaana yani xaaraan wey saas aawadee hadday dhacdo meelaha qaarkood waddadii xabaalaha markaysaga inay gashay oo yani meel xabaala markaysaga dadkii ay dul mareen oo waddo laga dhigay waa in wadada laga duwaa yani xabaashaana waa in xabaalahaana lagu xidhaa markiisa waxaan yani wax dadku markaisagaa si ayna ugu tallaabin sida gaydh iyo wax la waxaana maanta markaa la sameeyaa xabaalaha qaarkood dadka qaarkood oo daalimiin ah oo dhulka ku mamay ayaa waxay samaynayaan xabaalaha dhinacooday degayaan dabeedna maalinba xabaalaha ku xiga ayay markaisagaa dhagxanta ka gurayaan oo dabeedna markaasay farageeto marinayaan markaasay dabeedna dhul ka dhigayaan hadha waa baroodhaynayaan waa dulmi waa xaaraan kasabka iyo xoolaha laga qaadanayaana waa xaaraan cawaaqib xumadeedana way helayaan yani if iyo aakhiraba haddaynay ka toobad keeninoo waxaas aynay ka noqon dhulkaana aynay u ceelin ciddii lahayd waayo boqcaddan markaa dulmi buu ku qaatay ruux markaa gurigiisii ayuu markaysaga cid kale ka iibinaya waayo maydkan halkee u guriya xabaashiisaa u guriya gurigii ruuxaasi lahaabaa inta la qaaday markaysaga waxa dhul laga dhigay markaasaa la dul degay markaasaa la baloodheeyey markaasaa suuliya laga qoray dhismada laga duldhisay oo dulmi maqaan gaaray toobadkeenka xataa laga toobad keenayaa waxay ku xidhan tahay in waxa weeye markaa wixii laga duldhisay in la dumiyo yani dhulkaana xabaalanimadeedii lagu celiyo xabaalanimadeedii lagu celiyo ayay markaysagaa ku xidhantay lagana toobad keeno dulmiga la galay weliba qaybta wixii ku saabsan xaggii ilaahay wuxuu ka galay toobadkeenku waa ka anfacaya laakiin xagga aadmiga dulmigu ka galay y haddii waxa weeye ilaahay toobadda ka aqbalo waa laga yaabaa ciwad ilaahay inuu siiyo ruuxaas laakiin xuquuqda aadmigu waa adagta yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn daynta waxaa looga jeedaa waa xuquuqda aadmiga taxriimu adiyat lmuslimiin baabkana wuxuu ku saabsan yahay xaaraannimada ay xaaraan tahay muslimiinta in la dhibaa ayuu ku saabsan yahay ay hada bayaanu taxriimi adiyat اlmuslimiin qaala imaamu tirmidiy fii jaamicih imaamu tirmidi waxa uu yidhi kitaabkiisa jaamica ah ee sunanka ku caanbaxay wuxuu ku yidhi xadaanaa yaxya bnu akham waxaa noo warramay bu yidhi yaxya bnu akham waljaarud bnu mucaad iyo jaaruud bnu mucaad baa noo warramay qaalaa labadooduba waxay yidhahdeen xadaanaa alfadl bnu muusa waxaa noo warramay fadl bnu muusa baa noo warramay bay yidhaahdeen qaala xadaana xusayn bnu waaqid fadl bnu muusana wuxuu yidhi waxaa noo warramay xusayn oo ina waaqid ah can awfa ibnu dalham wuxuu ka warinayaa awfa oo ina markaa dalham ah can naafici naafic buu ka warinaya can ibni cumara cabdullahi ibni cumar buu ka warinaya qaala wuxuu yidhi sacida rasuulu sala allahu alayh wasalam almimbara rasuulki ilaahay sal اllahu alayه wasalam wuxuu koray mimbarka fanaadaa bisawtin rafiicin wuxuu ku dhawaaqay cod dheer faqaala wuxuu yidhi yaa macshara man qad aslama bilisaani yaa macshara man ururka kiyow qad aslama islaamay bilisaanihi carabkiisa ka islaamay afka baarkiisa ka islaamayo walam yufdi liimaanu iimaanku aanu gaadhin ilaa qalbihi qalbigiisa aanu gaadhinow laa tu'du lmuslimiina muslimiinta ha dhibina muslimiinta ha dhibina walaa tucayiruuhum ha ceebaynina muslimiinta walaa tucayiruuhum muslimiinta ha ceebaynina walaa tatabacuu cawraatihim ha raacraacin oo ha dabagelinaa ceebahooda fainahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim ka raacraaca oo dabagala ceebta walaalkiisa muslimka ah tatabbaca allahu cawratah allah wuxuu markaa dabagalaa yani ceebtiisa yani waa ka shifaa waman tatabbaca allahu cawratahu kuwa allah markaa ceebtiisa dabagalana yafdaxhu ilaahay waa fadeexadinaya walow fii jawfi raxli gurigiisa gudihiisa haba ku sugnaadee waa fadeexadinaya ilaahay rijaal sanad yani xadiidkan sanadka lagu soo wariyey sanadku waa ragga taxan ee isdaba jooga hebel baa hebel ka maqlay hebel kaluu ka sii maqlay yani silsilada yani sidaa u taxan ee ragga isdaba yaalla ee midba mid ka warinaayo ayaa sanad la yidhahdaa yaحya bnu am yaحya oo in aam huwa aqiih اqaadi waa faqiihii markaa qaadiga ahaa wa fi taqriibi taqriibka taqriib taadiibka waxaa ku sugan saduuqun waa mid markaa run badan waa run sheegis badan yahay wa fiihi kalaamu hadalna waa ku sugan yahay oo bimacnaa bacdu ahli cilmi baa ka hadlay اnduruu fi tahdiib eeg buu ku yidhi oo tahdiibu tahdiibka ka eeg laakinahu hunaa maqruun biljaaruud ha yeeshee halkan wuxuu yahay mid lagu laday ama lagu lamaaneeyey jaaruud baa lagu lamaaneeyey jaaruud ibnu mucaad waljaarud ibnu mucaad jaaruud oo ina mucaad ahina wasaqahu nasaa'iyu kama fi tahdiib nasaa'i baa ku siqanimo xukmay oo yidhi waa siqo sida tahdiibu tahdiibkaba ku sugan wlfadl bnu muusa fadl bnu muusana wasaqahu hayru waaxidin culamo badan baa tawsiiqisa oo yidhi waa siqo waa nin lagu kalsoon yahay undur atahdiib tahdiibu tahdiibka eeg safcad buu ku qoray calaa xuruuf mucjam buu tahdiib ku socdaa kole abacaadku waa kala duwan yahay laakiin calaa xuruuf mucjam markaad gaadho yani fa'da ayaa dabeed markaa tartiib weeyaan fa oo baad ku xiga ayaad gaadhi halkaasaad ka soo saara walxusayn bnu waaqidin xusayn ina waaqid ana qaadi marwa waa qaadigii marka isaga marwa wasaqahu yaxya bnu maciin waxa tawhiiqiyo yidhi waa iqo yaxya bnu maciin waqaala abu zurcata wالnasa'iyu laysa bihi ba'sun abi zurca iyo nasaa-ina waxay yidhaahdeen wax dhibi kuma sugna ninkan انظر التهذيب تهذيب كآب حافظ ابن حجر كل مركي سجى حديثك حسين بن واقد وتحسينيا وحيد هذا وحسن لذاتي xadiidka xusein ibnu waaqid uu soo wariyey wa awfa ibnu dalham awfaawina dalham ah wasaqahu nasaa'iyu nasaa baa tawsiiqiyo yidhi waa iqa undur itahdiib tahdiibka markaa eeg buuti wa naaficu wa mawla cabdillaahi bni cumar naafic oo xadiidkan soo warinayaana oo cabdullahi bni cumar ka warinayaana waa mawlihii cabdullaahi bni cumar yani cabdullahi bni cumar baa xoreeyey qaala fi taqriib xaafid ibni xajar wuxuu ku yihi kitaabkiisa taqriibka taqriib tahdiibka iqatun sabtun faqiih waa nin iqa ah oo abti bmanaa xuj ah aqiihna ah bnu cumara ibnu cumarna huwa cabdulahi wa cabdulahi axaabiyu ibnu axaabiyin waa axaabi axaabi dhalay markaa shiiku sanadkiibu waxa weyaan yani matniga kitaab ku qoray waxaana xoogaa ka sahlanayd inuu markaa maadaama kitaabku yahay kitaab yani kooban inuu waxa weeye xadiidka yani siday culammada saniicooda u badan yihiin inuu waxa weeye marka can ibni cumar mucallaqa ka dhigo oo dabeedna uu yidhaahdo tirmidaa soo wariyey yani xukunkiisana uu sheego hadduu doonana weliba ka soo naqliya culamada qaarkood qultu falxadiiu صaxiixun xadiidku waa صaxiix walxamdu lilaahi mahadi ilaahay bay u calaa kulli xaal waa xadiid haabita nabiga waa ka sugan yahay sala allahu alayh wasalam ama xasan lidaati ha noqoto in la yidhaahdo ama صaxiixba hala yidhahdo sida hadda sheikhu yidhi wa fii taxriimu adiyati اlmuslimiin waxaa markaa ku sugan xadiidkan muslimiinta in la dhibaa inay xaaraan tahay wa taxriimu tacyiirihim in la ceebeeyaana inay xaaraan tahay wa taxriimu tatabuci cawraatihim ceebahooda in la dabagalaana ceebahooda qarsoon in la dabagaloo la faadhfaadhaana inay xaaraan tahay marka kitaabku wuxuu ka hadlayay tawxiid haddana wuxuu sheikhu soo arooriyey baabkan oo ku saabsan taxriimu adiyati اlmuslimiin wuxuuna baabkan ugu soo arooriyey isagoo kitaabku tawxiid ku saabsan yahay alqowl mufiid fi adilati الtawxiid yani wuxuu uga jeedaa yani tawxiidkii bay wax yeelaysaayoo tawxiidkii waa nuqsaamayaa haddii dulmi la sameeyo oo dulmiga markaysaga muslimiinta la dhibo tawxiidkii yaanu ku buurina waa ku nuqsaamaya oo sida iimaanku aliimaan yaziid wa ahlu sunna ay u qabaan iimaanku inuu kordho nuqsaamana tawxiidku waana ziyaadaa kaamil buu noqdaa waana nuqsaama marka sida iimaanku macaasida ugu nuqsaamo tawxiidkuna macaasida waa ugu nuqsaamaa ictibaarkaa waa ka eegaya mid labaadna waa ka eegayaayo xadiidka laftiisu wuxuu ishaarayaa ama tilmaamayaa in waxa weeye dhibitaanka muslimiinta la dhibaa inay iimaankii wax yeelayso fanaadaa bisawtin rafiic nebigu cod dheer buu ku dhawaaqay faqaala yaa macshara man qad aslama bilisaani walam yufdi liimaanu ilaa qalbi xadiidka laftiisu wuxuu tilmaamayaa cidda sidaa ku kacaysaa ee muslimiinta dhibaysa ee xaqdarro ku dhibaysa ee ceebaynaysa ee ceebahooda qarsoon raacraacaysa ee dabagelaysa cid uu salaax iyo wanaag daahirkoodii uu yahay ceebahoodii qarsoonaa markaysagaa dabagelaysaoo baarbaaraysaa inay tahay cid naaqis uliimaana cid iimaankoodu nuqsaantay inuu yahay ayaa xadiiku tilmaamaya walam yufdi imaanu ilaa qalbihi baa laga qaadanaya almuhim xadiidka waxaa ku soo arooray nahyi sariix ah laa tu'du lmuslimiina muslimiinta ha dhibina muslimiinta ha dhibina waxaa loo jeedaa xaqdarraha ku dhibina waa ilaa marka isagaa muslimkii muslim kale uu dhibaa inuu waxa weeye iska cafiyaa oo iska dulqaata waa afdal laakiin inuu aargoosto intii in la eg uu ku yidhaahdo haddii wax aargoosi ka suuragel yahay ay tahay taasna waa u bannaantay wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum laakiin bishari intii in la eg waa inay tahay harigana aayaddu waa ku cadda bimili shayga labaadee loo shardinayaa waxay tahay waa in wax aargoosi ka suuragel yahay waa inay tahay oo waxaan aargoosi ka suuragal ahayn inuu ruuxu ku aargoostaa ma banaana maala hadduu ruux kugu been abuurta adna inaad ku been abuurataa kuma banaana hadduu sina kugu gano inaad adna sina ku gantaa kuma banaana hadduu ku gaalaysiiyo inaad gaalaysiisaa kuma banaana hadduu caarkaaga kufsado in aadna tidhahdo caarkiisaa kufsanaya kuma banaana waayo intiqaam baan ka suuragal ahay hadduu ku nasabcaayo inaad nasabcaydaa kuma banaana walaa taziru waasiratu wisra ukhraa markaa shayga laga argoosanaya waa inay tahay wax aargoosi ka suuragel yahay waa inay tahay bihar laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum ha ceebaynina ceebta la ceebaynaayo waxaa soo gelaysaa waxaan ku sugnay in lagu ceebeeyo oo waxay noqonaysaa buhtaan iyo been abuur waxaa kaloo soo gelaysaa wax ku sugan in lagu ceebeeyo laakiin ashyaadii kiibadu ku bannaanayd aynay marka ahayd waxaa jirta umuuraha qaarkood bay culammadu iyagoo adilada ka istimbaadaya ay yidhaahdeen kiibadu waa ku bannaantay waxaa ka mid a ah ashyaadaas yani cid munkaraad iyo xumaan wadda ayaa cidi ogtahay isagina waxba kama qaban karo cid wax ka bedeli karta ama wax ka qaban kartuu garanayaa ciddii inuu u sheegaa waa u bannaan tahay tacyiirka la diidayana kama mid ah waayo waxaa looga jeedaa munkarkii isagaa wax ka qaban karaa isagii in la gaadhsiiyo si uu u bedelo munkarkan ila isagu ma qayiri karo ruuxaniye xaaladda noocaasa waxaa keensatay yani xaajadaa keensatay waa mustasna waxaa ka mida cid baa waxa weeye waxaa ku sugan bidco iyo dalaalo markaasa waxaa la arkay cid waxa weeye xidhiidh laleh oo doonaysa inay wax ka barato ama cilmi ka qaadato in looga digo oo la yidhaahdo bidca ku sugan waa mubtadic bidcooyinka noocayo noocaas iyo inxiraafaadka noocaasa ku sugan iska jiro iskaga dheerow waa nasiixo waa wax shareecada markaysaga asal ku leh waa hiibo bannaan bacdu nnaas markay hiibada ka hadlayaan waxay had iyo jeer ka hadlaanuun iibada inay xaaraan tahay iyo taqliidka la adkaynaayo laakiin ashyaada laga istinooday ama laga soo reebay ee adilada ku sugan yani waxaa laga yaabaa inayna u banbixin taasina waa naqs waajibku waxay tahay mas'alada in waxa weeye markaa la caddeeyo siday tahay loo caddeeyo ashyaada mustanayaadka laga soo reebay ee adilada leh waa in la caddeeya ashyaadaasi markaysaga kiibadii la diidayay inayna ka mid ahayn ee wax shareecada ku bannaan waa inay tahay waa in la caddeeyaa adilana loo hayo ahlucilmiguna kutubtooday kaga hadleen waxaa ka mid a ah imaam nawowi kitaabkiisa riyaad saalixiin iyo kitaabkiisa aladkaar iyo sharxu muslim saddexda kitaabba waa ku caddeeyey lixda nooc ee markaysagaa qiibada lagu baneeyey adilada markaa loo dariishanayana qaarkood waa ku ishaaray ama ku tilmaamay waxaa ka mida cid baa waxa weeye xumaan iyo wax la midaa lagu og yahay waxaa lagu yaqaanaa fawaaxishta inuu yaqaano waxaas ruuxaasi yaqaano waxyaalaha xunxun inuu sameeyo in looga digo yani si aanu markaa waxa wey fawaaxishta iyo xumaantaa u yaqaano aanu ciddaa u barin amaba aanu ugu samaynin waa arrin markiisa waa muhima hareecadana waa ku banaan yihin hareecadana waa wax ku banaan alaa kulli xaal ashyaada marka waxaa istiftaaga ka mida tadalumka ka mida cid baad dulmi sheeganaysa dulmigii cid wax ka qaban kartaa inuu uga cawdo le hebel baa i dulmiye wax ay waxaasu ii sameeyey waa banaanta alaa kulli xaal mustasnayaadka ashyaada laga soo reebaayo iibada waa in marka waxa meesheeda loo raajicaa ahlucilmiga loo noqdaa waxay ka yidhahdeen loomana shartiyo yani baabka jarxiga iyo tacdiilka o kale marka laga hadlaayo waxa weeye xagga riwaayada iyo xagga diraayada labada mid walba ku saabsan yahay lamana shartiyo waxa weye qofka maxaasin in loo sheego xaaladda markaysa waxaan yani wuxuu ku xun yahay in la tilmaamaayo oo leeyahay raawigani waa nin marka isaga alad badan oo wahmi badan laakiin wuu cibaado badan yahay in la yidhahdaa laazim maaha sunana maaha wakadalik xagga bidcada marka leeyahay ruuxani marka waa mubtadic ama waa munxarif ama inxiraafka noocayo noocaas ama bidcada saa iyo saasaa ku sugan in la yidhahdo ha yeeshee waxan iyo waxan buu sidaa u sameeyaa oo waa samafal badan yahay oo waa run badan yahay yani waxa wey waajib iyo sunno midna maaha waajib iyo sunno midna maaha ahlulbidca waktigan qaarkood baa waxay soo darisiiyeen shardi maa anzala allahu bihi min sulطaan aanu ilaahay wax daliila u rogin ay waajibinayaan shardigaasoo ah in ruuxa markaa wax laga sheegaayo maxaasintiiyo wanaagyaalka laga og yahayna waa in la sheegaa ilaaba ila oo waxay dhaheen jaanibka markaa mudlimkae xun haddaad sheegto ama madow xagga wanaagsanna waa inaad ka warrantaa ee sheegtaa culamada muslimiinta wax sidaa yidhi ma jiraan asla lama soo ilaabo hadday tahay culamadii hore iyo hadday tahay culamada dambe toona waa shari ay la yimaadeen qaar lunsan oo ahlubidaci ay la yimaadeen asaruuriya ayaa la timi iyo ciddii cagab qaadato wax daliila male waa baail wax daliiloo shareecada loogu hayayaa ma jiro waxyaalaha is yidhahdeen u daliishada daliilu maaha waxyaalaha ay dooneen inay u daliishadaan waxaa ka mida bacd alaxaadiid ayaa waxay yidhaahdeen yani sadaqaka wahuwa kaduub iyo ashyaa lamid ay markaas soo qaateen oo hayaankii xasana loo sheegay bay yidhahdeen hayaankii abu hurayra midkuu shayaanka qabtay oo dabeedna uu yidhi waxbaan kuu sheegayaa ku anfacee isii habeenkii waxaad akhridaa aayatu kursiga markaad seexanayso shayaan kuu soo dhowaan maayo marka nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam qad sadaqaka huwa kaduub waxaanay waajibinayaa in xasanaad loo sheego cidda wax laga sheegaayo hadalkoodana waxaa ka laazimaysa daliishadka qisadaa daliishadaana xataa shayطaanka in xumaan laga sheegaa inaanay bannaanayn laazimka hadalkooda weeye ilaa xasanada uu leeyahay in la sheego yuhuudda in xumaan laga sheegaa inaanay bannaanayn ilaa waxay ku wanaagsan yihiinna la sheego gaalada in xumaan laga sheegaa inaanay bannaanayn ilaa waxay ku wanaagsan yihiinna la sheego diin islaam saa maqan diin islaam sidaa ma qabto hadalkoodana waxaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim markaad tidhaahdo lakinahu kada wa kada in la yidhahdo ha yeeshe shayطaanku rajiim ha ahaado naxariista ilahay laga fogeeyey waxyaalaha qaar buu ku fiican yahay hadda ka war baailnimadeeda waa iska macruuf calaa kulli xaal culamada muslimiinta wax saa qabaa ma jiraan waxaana la yimi dad ahlulbidca ahlubidci wadalaala ah ayaa la timi waxaana yidhahdeen dulmi weeye ruuxa inaad ka sheegto xumaanaad ka og tahay adaan sheegin wanaagyaalkaad ka og tahay oo dulmiga ku sugan maxay tahay ila waxaa ka dhalanaysa ruuxba inaan xumaan laga sheegi karin ilaa wanaaggiisa la sheege qof markaad dacwaynayso ad leeda waa idulmiyey inaad tirada ha waa tukadaa oo runtuu sheegaa oo sidan buu yahay ya waxay xataa iyagu oofinayaan ma aha culamada ahlu sunnaha markay naqdinayaan ama maagayaan xasana uma sheegaan hadday qaacido lilaahi ay u qabaan tahay maxay ugu sheegi waayeen iyagu ma qaacido iyaga u gaaraba oo marka iyaga iyo cidday weynaynayaan oo laga hadlaayo ayuunbaa maxaasinta in la sheegaa ay laazim tahay laakiin marka cidda iyaga khilaafsan ama culamada ahlu sunna ay ka hadlayaan inay maxaasin u sheegaan xataa laazim ah iska daa maxaasin inay u sheegaane waxyaalii xasanaadka culamada ahlu sunnaha qaarkood ay leeyihiin ayay xataa masaawi ka dhigayaan ay xumaana ka dhigayaan xumaan u tarjumayaan marka calaa kulli xaal waxay ka mid tahay taasina waxa weeye dulmiyaadkooday ka mid tahay markay arkeen qaarkood inay ku soo aroorayso aqwaasha culammada qaarkooda ay cuskanayaan sida dahabi iyo hayrkii ay odhanayaan markaysagaa yani dahabi baa markaysagaa hebel iyo hebel maxaasin u sheegay oo yidhi waa raafidi laakiin sidqi buu leeyahay oo xadiidka waa ku run sheegayo waxyaalo la mid ah baa lagu soo arooriyo la yidhi kutubtiisa jarxiga uu gaar yeelay sida waxa weeye markaysagaa muqniga iyo kuwa la midka ah yani wax maxaasina ma sheegaayo haaliban fulan daciif fulan laa shay fulan matruuq fulan kadaab markaasaa waxa weeye qaarkood markay taasi ka hor timi ayay tafsiil mas'aladii geliyeen markaasaa waxay yidhahdeen baaburiwaaye hadday ku saabsan tahay maxaasin in la sheegaa laazim maaha laakiin haddii kale waa in maxaasin la sheegaa arrinkaa baaburiwaayana waxay ku gaartahay ciddii axaadiista soo warin jirtay bay ku gaartay laakiin jawaabtu waxay tahay masaladaasi kuma gaar aha baaburiwaaya ee baaburiwaaya iyo baabudiraaya mid walba waa soo gelaysa sida baaburiwaaya marka ay u tahay ciddii markaa xumaan laga ogyahay xumaantiisa in la sheego maxaasin in loo sheegaana aynay laazim ahayn ayaa baabudiraaya waxaa ku saabsanna baabudiraaya waxaynu uga jeednaa cilmiga shareecada waxa laga sheegaayo ahlulbidaci markaysaga shareecadii bay wax ka sheegayaan waana ku gefayaan tafsiirkii shareecada markaa nusuustii sharciga ay fasirayaan bay ku gefayaan oo si aan sharci ahayn ay u taxriifinayaan oo u beddelayaan marka in la sheego baabudiraaya xataa lafteeda ciddii ku qaldantay ee ku xumaan kula timi yadaan maxaasin loo sheegayni laazim weeye walaa tatabacuu cawraatihim dadka qaarkood waxay moodeen cawraadkan la diiday in la raacraaco waxay yidhaahdeen muslimiinta maxaa wax looga sheegaya in ahayn iyadoo markaa tatabuc lagu samaynayo cawraadkii muslimiinta jawaabtu waxay tahay tatabuca la diidaya la nahaya waxay tahay waa ceebo qarsoon oo ciddii loo baadhbaadho loo raadiyo ciduu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 u qaybsamaan daaruhu daar adduunyo iyo daar aakhiro iyo daar labada ka dhaxaysa oo dhexdooda ah laakiin waxay jiha marka laga eego ama si laga eego ay ku tirsan tahay xagga aakhiro sida xadiis ba lagu soo wariyey nabigu yihi salى اllahu alayه wasalam alqabru awalu manaazil اlaakhira qabriga ama xabaashu waxay tahay guryaha aakhiro waata ugu horaysa wاnnaasu yanqasimuuna fi hadihi اduuri الhalaai ila halaaثati aqsaam dadku waxay u qaybsamaan fii hadihi duuri daaraha athalaati saddexda ah gudahooda ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood bay u qaybsamaan wa kullu qismin yanqasimu ilaa aqsaamin qayb kastaabana waxay u qaybsantaa qaybo wa hum mu'minuuna qolada koowaad waa mu'miniin waa qaar ilaahay rumeeyey wahuma aqsaamun kuwaasina waa qaybo oo mu'miniintu derajo keliya kuma sugna iyaga laftoodu waa maraatib mu'miniintii waxaa ka mida rasuullo waxaa ka mida nebiyo waxaa ka mida sidiiqiin qaar rumayn badan waxaa ka mida shuhado waxaa ka mida qaar saalixiin ah qaar iimaankoodu naaqis yahay baa ka mida muminuun mu'minuuna naaqisu liimaan qaar mu'miniinah oo iimaankoodu naaqis yahay ayaa ka mida wa anwaac ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أفر قيبوت بالك لينوغو waa nebiyada iyo sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta laba munaafiquun qolada kale waa munaafiqiin waa qaar gaalnimo qarsanaaya islaamnimona muujisanaaya wa hum aqsaamun iyaguna waa qaybo waayo munaafiqiintii waxaa ka mida qaar nifaaqoodu uu yahay ictiqaadi siduu dib ba inooga sheegi doono iyo qaar nifaaqoodu yahay nifaaq camali bimacnaa qaar dhaqankii iyo akhlaaqdii munaafiqiinta wax ka leh laakiin iimaan ku sugan yahay oo iimaankoodu naaqisba ha ahaadee laakiin mu'miniin ah iimaankoodu nuqsaani ku sugan tahay oo naaqisuliimaani ah ayaa ka mid ah iyo qaar munaafiqiinoo nifaaqooda ictiqaadi yahay oo bimacnaa nifaaq akbar munaafiqnimadii weynayd qaar ku jira labada qaybood waa leeyihin saddex kaafiruun qolada kale waa gaalo wa hum aqsaamun qolada gaaladiina waa qaybo oo gaalnimadii lafteedu waa anwaaca waxaana jirta gaalnimo weyn iyo kufri asqar gaalnimo taa ka waabsan aan asalka iimaanka diiday waxaa kaloo gaaladii ka mid ah qaar gaalnimadoodu ay tahay asli oo aan islaamnimo soo marin iyo qaar kufaar ahoo gaalo ah laakiin islaamnimada ka noqday oo gaalnimadooda soo daiday almuminuuna qismaani muminiintu waa laba qaybood saabiquuna wahum lmuqarabuun qodobda koowaad waa qaar dheereeyey weeyo khayrka u dheereeyey wahum lmuqarabuuna waa kuwa xagga ilaahay loo dhoweeyey wahum lmuqarabuuna ilahay xaggiisa ayaa loo dhoweeyey laba asxaabu اlyamiin qolada kalena waxay yihiin waa qaar u saaxiiba midigta oo bimacnaa kitaabkooda midigta laga siinaayo wa hum alabraar iyaguna waa kuwa abraarta bimacnaa biriga iyo khayrka iyo samafalka u saaxiibkaa weeye ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله waxaa laynoogu sheegay saddex qaybood dadkii kitaabka la dhexal inay u qaybsameen qola waa saabiqiin oo khayrkii u dheeraysay waa muqarabiin qolna waa muqtasid iyaguna waa asxaabulyamiinka waa abraar qolada saddexaad waa qolo naftooda dulmiday yani waa muminuun naaqis liimaan iimaankooda ayaa naaqisa waayo nooc dulmiya iyo fisqiya baa ku sugan laakiin asalkii islaamnimo waa u sugan tahay وkuntum أزwaaجa ثaلaaثة yani suuraة اlwaaqica waxaa laynoogu sheegay dadku inay u qaybsamayaan saddex qaybood yihiin qolo midigta u saaxiibkaa qolo bidixda u saaxiibkaa iyo qolo saabiqiina wakadalika suuraة اlinsaanna waa lagu sheegay macnahaas النifaaq munaafaqnimada النifaaqu qismaan ay hada bayaan nifaaq annifaaqu munaafaqnimadu qismaani waa laba qaybood ictiqaadiyun mid ictiqaadka loo nisbeeyey caqiidada wa camaliyun iyo mid camalka loo nisbeeyey iyo samaynta loo nisbeeyey wain shi'ta haddaad doontana faqul waxaad tidhahdaa akbaru yani nifaaq weyn ay nifaaqun akbaru wa asgaru iyo nifaaq yar bimacnaa kaa ka waabsan baa loo jeedaa kaasuu ka yari yahay sidiisa uma yara laakiin waa aصغaru min aأbar wain شhiئta haddaad doontana faqul waxaad tidhahdaa mriju min amilati mkhriju min almilati mid qofka diinta ka saaraaya وayru mkrijin iyo midaan ka saarayn oo ka bixinayn qofka min almilati diinta wain شhiئta haddaad doontana faqul waxaad tidhada nifaaq اkufri yani nifaaq gaalnimo ah wa nifaaq اcamal iyo nifaaq yani camalka loo nisbeeyey ama markaysaga camalka ka dhacaya calaa kulli xaal nifaaq ictiqaadi iyo mukhrij min almilla iyo nifaaq اlkufri waa bimacnan nifaaq camali iyo nifaaq asqar iyo kayru mukhrijin can milla iyo nifaaq اlcamal iyaduna waa bimacna erayada kala duwan laakiin macaanidaasi waa isku mid laba qaybood unbaa nifaaqii u qaybsamay mid qofka diinta ka bixinaayo ka saaraya bilkuliya iyo mid aan qofka diinta bilkuliyati uga saaray faama nifaaqu lictiqaadiyu nifaaqa ictiqaadka iyo caqiidada loo nisbeeyey miya wahuwa alakbaru waa ka weynaanshaha badane wahuwa almukhriju min almillati waa ka qofka diinta ka saaraayo wahuwa nifaaqu lkufri waa munaafiqnimada gaalnimada ahe fahuwa an yudhira waa inuu muujiyo waa inuu muujiyo saaxibuhu ka u saaxiibkee u ehelka ahi alislaama islaamnimo uu muujisto wayubطina alkufra gaalnimona uu qarsado marka nifaaqa ictiqaadiga ahi islaamnimaa la muujisanayaa laakiin gaalnimaa urka lagu qarsanaya waa nifaaq ictiqaadiya ah ama waa nifaaq kufri ah wa ama anifaaq alcamaliyu wa huwa alasgaru marka nifaaqa akbarka ah waa kale inoogu sheegay aayaadka waiidkood waciidkiisa waciidka loogu goodiyaayo ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar yani munaafiqiintu dabaqadda naarta ugu hoosaysay ku sugan yihiin waxaa loo jeedaa nifaaq akbar aa munaafiqnimada weyn ayaa looga jeeda marka asalkii iimaanku uma sugna kuwaas kufaar adduunyada axkaamta islaamku ama muslimiintu waa iskaga dareereysaa waa ku dareereysaa laakiin aakhiro gaalada ayay la xukum noqonayaan naartana abad alaabaad waa ku waaraya bal ee tabaqadda ka hoosaysa gaalada ayaa la gelinaya naarta laga gelinaya waatuu ilaahay uu yidhi وmin الnaasi man yaqulu aamana biاllahi وbاlyوم الآkhir وma hm bmؤminiin mu'miniin maaha وama النifaaq اlcamaliyu nifaaqa camalka loo nisbeeyey miyaa wa huwa alasgaru waa ka ka yari bimacnaa ka weyn ka yare wa huwa غayru mukhrijin min almillati waa midaan qofka diinta ka saarayn ka saarayne fahuwa aqsaamu waa qaybo minhaa qaybahaasay ka mid ahaatay idaa xadaa kadaba hadduu sheekeeyo been buu sheegaa waidaa wacada hadduu ballan qaadana akhlafa waa guub yeela ama waa buriyaa waida tumina haddii la aaminana khaana waa khiyaameeyaa waidaa caahada hadduu ballamana hadara ballanka waa buriyaa cid hadduu la ballamo ballanka waa kaga baxaayo waa buriyaa idaa khaasama hadduu doodo fajara waa xadgudbaa oo bimacnaa fujuur iyo xadgudub buu ku dhacaa man lam yuxadis nafsahu biاlgazwi nooca kale shanaad ee isla nifaaqa camaliga ama asqarka ka mida waa inaanu naftiisa ugu sheekaynin yani bilghaswi dagaal markaysagaa uu dagaalamo ama uu duulo inuu gaalo la dagaalamo iska daa inuu sameeye xataa naftiisa markaysaa waxaa kuma soo dhicin oo uguma sheekayn ashyaadan uu sheikhu inoo sheegayna dhammaantood waxaa ku soo aroortay axaadiis qaarkoodna waynu soo aragnay axaadiista ku soo aroortay aayat munaafiqi alaat ida xadaa kadab waida wacada akhlaf waida tumina khaan saddex ka mida waxaa lagu sheegay xadiikaas arbacun man kuna fiihi kana munaafiqan khaalisa marka waxaa ka mid ahayd waida khaasama fajar ayuu ku soo daray ida wacada akhlafana ida caahada hadar buu ku bedelay xadii kale ku soo arooray maslada lixaad inoo sheegay man lam yuxadi nafsahu oo nabiga salى اlahu alيه waslam xadiidka صaxiixa wuxuu yihi man lam yغzu walam yuxadid nafsahu biاlغazwi maata calى shucbaةi min الnifaaq waxa uu nabigu salى اlahu alيه wasalam sheegay kaan duulin ama jihaadin naftiisana aan jihaad ugu sheekaynin inuu jihaadi doono oo sidaa ku dhintaa wuxuu ku dhintay qayb ama gobol munaafiqnimada ka mid ah bimacnaa waxa weeye waxaa ku sugan qadar munaafaqnimo ah baa ku jirta maata calى shucbati min الnifaaq taasna waxaa laga qaadanaya lama odhan haddii waxa weeye isagu aanu jihaadin naftiisana aanu jihaad ugu sheekayn waaba munaafiqi nifaaqiisu ictiqaadiga ahaa ee gaalka ahaa lama odhan ee maxaa lagu daray nifaaqa camaligaa baa lagu daray waayo qofku milada kagama baxaayo inuu waxa weeye jihaadi waayo haayada arrinkiisu waxay noqonaysaa dee in waxa weeye nooc munaafiqnimo ay ku sugan tahay oo yani waxa weeye uu yahay markaysaga faasiq laakiin gaal kuma noqonaayo saas aawadee xadiiska maxaa la yidhi maata calى shucbati min النifaq man lam yagzu walam yuxadid nafsahu biاlgazwi maata calى shucbati min النifaaq yani isagoo munaafiqu dhintaa lama odhan laakiin gobol ama qayb munaafiqnimada ka mida ayuu ku dhintaa waxaa loo jeeda akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada ay munaafiqiintu leeyihiin wax ka mida ayuu ku dhimanayaa baa laga tilmaamaya nacuudu billahi min dalik cabdullaahi bni cumar waa ti lagu yidhi alaa takzu war maad jihaadid markaasuu dabeedna wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh wasalam baan ka maqlay inuu nebigu yihi buriya alislaamu calaa khamsi shaati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami الصalaati wa iitaaءi الzakaa wa sawmi ramadaani wa xaji اlbeyt bimacnaa wuxuu u jeedaa cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma yani jihaadku arkaanta kama mid ahaa marka sababtaan markaa u jihaadi waayo waxay tahay acmaashii ka waaweynayd ee marka islaamnimada ee arkaanulislaam ayaan hayaa macnaha noocaas uga jeeda almunaafiquuna qismaan munaafiqiintu waa laba qaybood munaafiqun khaalis munaafiq badhaxla oo nifaaqiisi waa badhaxle ay yahayoo iimaanta raxaa ma jiro wax iimaana oo taraxayaa ma jiro waa kuwa la naartay ku waarayaan dabaqadda hoose ee naartay gelayaan laba munaafiqun fiihi shucbatu min annifaaq munaafiq ay ku sugan tahay qayb munaafaqnimo ahi ay ku jirto laakiin munaafiq khaalisa aan ahayn waxaa ku kulmay nifaaq iyo iimaan marka iimaanna waa ku sugan yahay adar munaaqnimiina waa ku jirtaa qadar munaafaqnimiina waa ku jirtaa khisaalka aynu soo sheegnay iyo kuwa la mid ah waa cidda la timaada iyadoo iimaan haddana ku sugan alkufru gaalnimada alkufru qismaani gaalnimadu waa laba qaybood ictiqaadiyun wa camaliyun gaalnimo ictiqaadi ah oo caqiidada loo nisbeeyey wa camaliyun iyo gaalnimo camali ah oo camalka loo nisbeeyey gaalnimada ictiqaadiga ahi waxa weeye waa kufri akbarkaa loo jeedaa gaalnimada camaliga ahna waxaa loo jeedaa kufri asqar ama kufrun duuna kufrin ama kufrun laa yanqulu can ilmilla kufri aan qofka diinta ka saarayn saynu hore usoo sheegnay camaliga ahlucilmiga qaarkooda ahlu sunnaha ka midi waxay yidhaahdaan kufrigu hadduu akbarba yahay ama caqiide ha ka dhaco oo qalbiga ha ka dhaco ama afka ha ka dhaco afka ha laga yidhaahdo ama jawaarixdiiyo xubnaha laga sameeyo hadduu akbarba yahay waxay ku magacaabaan kufri ictiqaadi bacdu ahli sunna saasay yidhahdaan hadduu kufrigu asqar yahayna waxay yidhahdaan kufri camali laakiin ugama jeedaan camal laguma gaaloobo sidaa kama wadaan ugama jeedaan waa isilaax ay marka waxa weeye u yaqaaniin haddii kufriga qofka diinta aanu ka saarayn inay yidhahdaan waa camali haddii markaa diinta ka bixinayana walow camalba ha ku dhacee oo ficil la sameeyeyba ha ahaadee inay yidhaahdaan waa kufri ictiqaadi ahlucilmiga saa yidhahda waxaa ka mida maxamed nasr albani raxmat اllahi alayh sheekha calaamada ah maxamed nasr